ilaah salaatu llaahi wasalaamuhu calaa xabiibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacdu waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii labaad fasalkii lixaad waxaynu maraynay almuslimu aadaabuhu wa xuquuquh qofka muslimkaa ah xaqa uu leeyahay iyo isluubka inuu ku dhaqmaa loo baahan yahay waxaynu joognay qodobka sideed iyo tobnaad ayaynu joognay ayu waqira muslim waa inuu weyneeyo hu muslimka kale in kaana haddii muslimku yahay kabiiran mid weyn haddii qofka muslimkaa qof weynuu yahay waa in la weyneeyaa wayarxamahu waa yarxamahu waa inuu muslimka muslimka kale u naxariisto in kaana hadduu muslimka yahay saqiiran mid yar kolka waa tacaaliimta islaamka ee qiimiga badan qofka weyn gelin buu leeyahay qofka yarna naxariis buu leeyahay idan qof la arkaba xaqiisii waa la mariyey ka yar naxariis buu ubaahan yahay ka weyn ixtiraan buu ubaahan yahay mid la arkaba xaqiisii la siiyo acdi kuladii xaqin xaqa ayaa markaa soo baxaysa anyuwaqirahu waa waa inuu muslimkii muslimkii weyneeyo in kaana haddii muslimka uu yahay kabiiran mid weyn wayarxamo waa inuu naxariisto in kaana hadduu yahay fakiiran mid yar biqowli mustafa nabiga hadalkiisii waa u daliila caleyhi nabiga korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaha ahaatee uu nabiga yidhi laysa mina nagu wada maaha naga mana tirsana man qofka anan lam yuwaqir weynaynin kabiirana anaga muslimiinta axadkanaga waayeelkaa qofkaanan weynaynin oo wayarxam anu naxariisanin sabiirana annaga muslimka qofka qofkanaga yaru wa qowli hadalkii nabigana waa u daliil uu yihi min ijlaalillaah weyneyne balla weyneeyaa waxaa ka mida ikraamu dii shayba cirada kanu saaxiibkaa darajayntiisa almuslim ka muslimka labuu isku darsaday ciroolana waayahay muslimna waayahay weyneyn qofkaa la weyneeyo oo la darajeeyo waxay ka mid tahay weyneyn eebba la weyneeyey min ijlaalillaah eebba weyne weyneyntiisii waxaa ka mida ikraamu dishayba irada kanu saaxiibka kaas darajayntiisa almuslim ee muslimka wa qowlih nabiga hadalkiisiina waa u daliil uu yihi kabir kabir amar buu markaa nabiga bixinayey calayhi salaatu wasalaam waxay gisada tani khaybar baa waxaa yimid labayn oo muslimiinta mid oo garaaba markay suuqii khaybar yimaadeen ayay labadoodii kala leexdeen nin walba darihiisii gaar ahaaneed buu raadsaday mid ahaan baa inta lagu soo baxay gowrac dhegta dhiigga loo dar hadhowkii wuxuu u yimid ninkii la socdoo gowracan meeshii buu soo cararay madiina almunawar uu yimid kii la gowracay walaalkii iyo isagii baa yimid kolkaa nabiga arrintiin loo sheegay yahuudna markaa ballan baa lalahaa oy jebiyeen marka ninkan waa xog ogaan kana waa weyn marka ninkii yaraa baa dabca inuu warbiciyo nabiga waa u jeeday kolkuu muhday ninkii yaraa inuu warkii bilaabo ayuu yihi kabir kabir waa lagaa wenyahay ninka kaa weyn waa lagaa wenyahay ninka kaa geliyo isaga ha waramo walaadau dhaafo baad ku dari doontaa wuxuu dhaafa ku dar wuxuu dhima dhamaystir wuxuu khalda u sax laakiin hortaa hadlo amar wey kolkaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kabir macnaa weyniga ilaali wey kabir weyniga ilaali shiikh baa fasiray ayibdaa warka waxaa siisaa bilkabiiri gobka weyn welimaana waa u daliil arif alla aqoonsaday canhu nabiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalam min annahu nabiga kaana inuu ahaan jiray yutaa mid loola yimaad isfadhiy ilmaha yaree dhasha ama xanuunsanayo baa nabiga loo keeni jiray iyadcuwa inuu nabigu u duceeyo lahu sabiga bilbarakati khayr inuu ugu duceeyo oo ayusamiihi uu magac bixiyo yaa lagu keeni jiray kolkaasaa fayadacuhu nabiga ilmaha marka loo keeno qofka keena intuu ka qabto ayuu wuxuu ku dajin jiray fii xijrihii dhabkiisa bawdihiisa korkooda ayuu saari jiray waxaa markaa mararka qaarkood jirtay farubamaa baalo sabi ilmihii dhashee la keenay inuu kaadiyo la arkaa fii xijrihi nabiga dhabkiisa uu ku kaadiyo calayhi nabiga korkii asalaatu nahaari iyo wasala nabadgelyaha ahaatee waruwiya waxaa la wariyey annahu nabiga inuu kaana ahaan jiray idaa qadima hadduu ka soo galo nabiga min safarin socotanimo hadduu ka yimaad marka ugu horeysa talaqaahu waxaa nabiga la kulmi jiray oo horobaxiyo horma ugu tegi jiray asibya ilmaha yaryar baa u roori jiray hayaqif subanahana waa joogsan jiray ma dardari jirin calayhim ala sibya ilmaha yaryar korkooduu joogsan jiray kolkuu salsalaaxo mid walbaba qaado uma ka gadaan ayuu ya'mur amar bixin jiray nabiga raga la jira bihim ilmaha nin walbow labiiyo saddex ilmaha kaga oo fa yarfacuun kolkaasaa fa yurfacuun ilmaha la kor yeeli jiray ilayhi nabiga fayajcal markaasaa nabigu yeeli jiray minhum ilmihii qaarkood bayna yadayhi ogiyo xabadkiiyo laabta buu qaar ku qaadi jiray wa min khalfi qaarna dhabarka ayuu marin jiray waya'mur waxaa kaloo fari jiray asxaabahu ragga nabiga la jira an yaxmiluu inay qaadaan ayuu nabiga fari jiray bacdahum bacdo sibyaan ilmihii nabiga ka hor yimid ee uu soo rooray inay qaadaan waxaasoo dhanba waa raxmatan naxariis minhu nabiga xaggiisa ka timid calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo ha ahaatee bisibyaan oo ilmaha u naxariisanayey ee arrintaasuna ahaydu markaa sidii eebba ku sheegay uu ahaa fabimaa raxmatin min allah linta lahum markaa isagoo dhanba naxariis bashar laga dhigay buu ahaa dirida la diray siday ahay wasadaqa allaahu fii qowlih wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin markaasuu u dhan yahay naxariis cutuwa toban iyo sagaal an yansifahu waa inuu muslimkii garsooro oo muslimka kale u garsooro usan xaq iyo eedka gelin min nafsihi naftiisa xaggeedana uu uga garsooro wayucamilahu waa inuu kula dhaqmo bimaa dhaqan uu yuxibu muslimku jecel yahay an isaga in lagula dhaqmo bihi dhaqanka biqowlih hadalkii nabiga daliila sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi laa yastakmilu lcabdu addoon ma dhammaystirto aliimaan iimaanka ma dhammaystirte waxbaa ka maqan xataa yakuun ilaa uu ka ahaado fiihi fi lcabdi addoonka gudihiisa salaasu khisaalin saddex waxyaalood ilaa maskaxda iyo maanka iyo xaloosha iyo qalbiga ay ugu jiraan iimaankii ma yeelanin oo kala dhiman yahay khaslada koowaad waxa weye alinfaaqu wax bixin min aliqtaar xaggii xaggiixa laga bixiyo wey isagoon ladnayn wax waxyalo uu baahan yahay ilaa uu isdhaafiyo imaankiisii waa dhiman yahay waa sidii lagu ammaanay ansaaru rasuulillah ee eeba uu yihi wayu'tiruuna waxay ka dooraan calaa anfusihim naftooday ka dooraano walaalahood bay u dooraan walow kaana bihim khasaasa faahi daranba ha qabeen ee naftooda ay dhiibaan waxay u baahan yihiin idan taasa ag loogu ammaanay waxyaala yaab leh asxaabu rasuulilaahi ka dhaca jihaad baa la galay rag badan baa la dhaawacay waxyaroo barax ayaa la helay markaasaa mid loo keenay oo la yihi baraxa kan wadnaha ku qabooji dabiinkana ku markaasuu yihi kaasaa iga darane hala siiyo kii baa loo gudbiyo kii kale mid buu farta ku taagay kaasaa iga daran mid buu farta ku taagay toddoba markay marayso waa kii toddobaad kii koobaadee laga bilaabay buu yihi hebel baa iga daraa iga dhaawaxalisnaa kii bay ku soo noqotay kol wuxuu soo noqday barixii isagoo naftii ka baxay waa ninkii koobaadee lagu bilaabay kii toddobaad baa yidhi midba wuxuu leeyahay hebel baa iga daran isagaa naftu ka socota iga dhaawac kulul isagaa haloo geeyo toddoba markay maraysana kii toddobaad yaa kii koobaad tilmaamay markii barixii la keenayna waa nafbaxay kii labaad baa lagu xiijiyey waa nafbaxay toddobadiiba waa dhinteen barixii gacanta lagu hay inteed ku aragtay iyo dhaqankeena xaaraamta markaad sanqar maqashid adeesan toosteedageli wixii yaraaya ku ag yaalla harinta hoosteeda geli mare ku deg hala qariyo waxaa yidhi haddii lagula dadabiyo maxaad noqon kuwaana see yeeleen berixi waa laga dhigay toddobadii saxaabiba naftaa daysay jannay doonteen barixii gacantaa weli lagu hayo sidan khasladda koobaad ee inuu qofkaan iimaankiisa kaamil yahay lagu garanayo waxaa ka mida alinfaaqu waxbixin min alikhtaar iniyo xaggiis laga bixi laba waataynu udan lahayn walinsaafu garsoori min nafsihi naftiisa xaggeeda uu ka garsooro qofkaan muslimka hadduu gardaraystay eegna ka galay xaqna kala jiro inuu yidhaahdo baan dulmay oo shahaadada kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaaa lilah walow calaa anfusikum aw ilwaalideyn alaqrabiin haddaad gardaran tahay ku qir naftaada gardarada labadan waalidee ku dhashay hadday gardaran yihiin ku qir gardarada aqrabunnaasi ileyka ilmahaaga islaantaada hadday gardaran yihiin ku qir gardarada alinsaaf min nafsi waka kunuga waa miina bilqisti shuhadaaa lilah alla dartii maragga u fura walow calaa anfusikum aadba ku marag furteen aw ilwaalideyn walaqrabiin in yakun haniyan aw faqiiran allah ulaa bihima haddaad tidhaahid qofkan wax la qabo maalqabeen wey hadha waa kuu gacan celiyo ama tidhaahid kan waxaa u qirin maxana ha ku qirin faqiir wey ilaah baa labadaba kaa mudan haddaasan ku tixgelin lahayd maalqabeennimo allah ka maalbadeen ee tixgeli haddaasan ku tixgelin lahayd faqiirnimona ilaahbaa kule faqiirnimadii kaaga naxariis badan kolka daa'iman waabadan fii jaanibillah ilaah dhankiisaa fiirinay maxaa laga ogaaday meesha ashahaadatu min xuquuqi illah maraggaad qiraysa amaad furaysid amaad qaloocinaysid xaq eebba kugu leeyahay weliba sidaa daraaddeedba ayaad badan baa ku yimid waman adlamu miman katama shahaadatan cindahu min allah walaa taktumu shahaada waman yaktumha fa inahu aasimun qalbu arrimahaas badan iyo nusuusta ayaa soo arooray marka walinsaafu min nafsi ka saddexaad maxay noqotay waa badlu sala qofkaad la kulantidba ama taqaanid ama yaadan aqoonin salaana siinaysa assalaamu calaykum qiimi badan bay leeda ajri badanna waa leeda wuxuu nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay salaanta bayna almuslimiin axadiya kalgacalla ku abuuray waxaa ka sugnaatay kitaabu salaam bay ku iman doontaa in rasuulku yihi awalaa adulukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum ma idin tusiya ma idiin sheega wax haddaad samaysaan aad jeclaanaysaan afshu salaama fiimaa baynakum idan waxaad ogaatay iimaankaagu waa dhiman yahay haddaadan tilmaanahan lahayn waxaad u baahan tahayba haddaadan dhiibi karin oy nafsi kuugu sheekaynayso yaa kaa daran haddii naftaada aada koontarooshid oo gardaradeeda iyo garteeda la socotid oo waxaad u gaftay aada xaq marisid haddaad qofkaad la kulantidba salaam ku tuurtid iimaankaagu kaamil wey haddii kale waa kaa dhiman yahay laa yastakmilu cabdi addoon ma kaamiso ma dhammaystirto aliimaana iimaanka ma kaamiso xataa yakuun ilaa ay ka aato fiihi addoonka gudihiisa salaasu khisaali waxyaalo saddexa alinfaaqu bixi min alikhtaar ilihii xaggeed wax laga bixiyo walinsaafi garsoor min nafsihi naftiisa xaggeeda uu ka garsooro wabadlu salaam salaamtii dhiibideeda wa qawli nabiga hadalkiisiiya mau daliil man qofkii uu farahu farax geliyo ayu zaczaca in laga dheereeyo qofka ku farxaya aninaar naar xaggeed laga dheereeyo oo wayadkhul uu galo aljanna inuu janno galo qofkay farax gelinayso faltatihi ha u timaado maniyatuhu geeridiisa wahuwa isaga oo yashhad haqira iyo carabka maskaxdiiyo qalbigiiyo maanka ka rumaynaya hadimadana uga shaqaynaya una hoggaansamayo unkana u cadaynayo oo leh wahuwa yashhad isagoo qiraya an laa ilaaha axad gar lagu caabudaa inuusan ba jirin fi lkowni dunida ila allaahu eebaweyne maahaane waana muxamed sayidka muxamed la yidhaahdana cabduhu addoon eebba inuu yahay waxaa la burus celiyey sidii ay yahuud tiri cusayr ibnullah amay nasaar tiri almasiixu ibnullah kelimatu cabduhu baa diidan allana maaha wiil allana maaha alla nimana shaqo kumale addoon bow haddana wa rasuuluhu waxay iyadana furus celinaysaa in lagu sameeyo xadgudub oo aada tiraahiid aada moojiyo addoonnimada inaan wax u helin qof caadi yahay mehe rasuulhu idan cabduhu wa rasuuluhu laba kelimo waaweyn alifraadu waatafriid labadaanay diidayaan ifraad isagii la derajo dhaafiyo inta la tukaan tukiyo ka bilaagiga rasuulka laa dhiga rabbi oo wixii rabbi xaqu rasuulka la siiyo cabduhu baa diiday xasini waa addoonnaday oo isna waa kii la diriiri jiray calayhi salaatu wasalaam markii rabbi la dhigo min saxaabiha ah nabiga u yimi maa allahu wasiita buu ku yihi waxaad adiga alla doontaan nabiga waa dagaalamay atajcalunii lilaahi nidan qul maa shaa allah waxdahu waxay gu tagn anig masiaadii ilaahbaale wamaa tashaauuna ilaa yasaalla marna mid munaafiqa baa asxaabta dhibay tacaalow nastakiisu birasuuliillah min hada almunaafiq oo ninkaana dhibay intaan nabiga u tagno aan ka gargaarjarin markii markii loo keenay inamaa yustaqaasu billah ilaah baa gargaar laga jariya oo istiqaasada eebaan markii beder lagu dagaalamayay maxaa rasuulka lagu ammaanay itastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum annii mumidukum markiibau idinka aqbalay ciidamo samada laga keenay maxaa ka sugnaaday inuu yihi ida istacanta fastacin billaah waidaa sahalta fas'al illah cabdillahi ibn cabaas buu ku leeyay in adeerkiisa la fuula gaadiid yaa khulaam ucallimuka kelimaat erayaan ku baraya iska ilaali kelimaadka ixfad illah eebba ilaali awaamirtiisa iyo nawaahidiisa yaxfadka wuu ku ilaalinayo waydaska canta haddaad kaalma rabtid fastacin billah iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin waidaa saalta tuugma haddaad u baahatid fas'al illah ilaah weydi wafi lkitaabi alcasiiz was'alu allaha min fadlih waxaa lagu sheegay fadli oo dhan xaggee jira gacanteed buu ku jira wa ana alfadla biyadi marka wadan xalaaka aqaad ilaahay ku abuurtay baro cabduhu wa rasuuluhu cabdi waxay diiday ifraad nabiga la darajo dhaafiyo rabbi lala simo wa rasuuluhu waxay diiday nabiga in la xaqiro oo la moodo qof caadiya rasuul wey muuxaa ilayhi wey mukhtaarllaahi wey afdalu lkhalqi cala lislaaqi wey allaa doortay oo jeclaaday oo rasuul ka dhigay oo unko dhan ba u diray adduunkana ka wada diinisalaysiiyey idan rasuulku walya ha uu sameeyo ila annaasi dadka maa waxa uu yuxibu jecel yahay ayuu taa ileeyi nagii waxaa weeye marka haddaad rabtid inaad janna ku guulaysatid cadaabna ka samata bacdi labadan ku dadaal falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun naftan layskulama ma ballamin dooreygee iimana ma ogin carabka shahaadaa ka qaado xataa markaad caafimaad qabtid haddaad u acda leedahay waxaa nabiga ka sugnaatay inuu yihi afdalu maa qultuhu ana wanabiyuna min qablii laa ilaaha ila allah markaan aan oo dhan qof leeyahay ku celcelin lahay man laa ilaaha ila allahu ku celcelin afdala maa qultuhu ana wanabiyuna min qabli laa ilaaha ila allah samaawaad iyo inta ku dhaqan aysan eebba ku jirin dhulalyaalka iyo inta ku dhaqan kafad haddii la saaro walaa ilaaha ila allah kafada kale la saaro la maalad bihinna laa ilaaha ila allah baadinka la tegay idan adigoo laa ilaaha ila allah carabkaaga ku celcelinaya muslimiintana waxaa naftaada u jecel tahay la jecel saas ku dhimo naar naarki maysid jannana oo ku dabaalanaysa taaliinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam man sarahu qofkuu farax gelinayo anyusaxsaxa in laga dheereeyo ani naar naar xaggeed laga dheereeyo fayadkhul oo uu galo aljanata qofka jecel faltaatihi ha u timaado maniyatuhu geeridiisa wahuwa isaga oo yashab an laa ilaaha axad gar lagu caabuday inaysan jirin ila allaahu eebba weyne maahaane waana muxamadan muxamedna haqiro cabduhu addoon milkiya os eebba leeyahay inuu yahay mar alle markii eebba rasuulkiisa uu ammaanayo kelimatu risaala ma sheego addoonnimadana la sheegaa kamaa fi lisraa'i walmixraaj makhluuqba looma samaynin dhulka inta laga qaaday oo baytalmaqdis la geeyey oo wiish laga saaray toddobada same la dhaafiyey marka laga hadlayo hawshaas subxaana aladii asraa bicabdihi addoonnimadii ayaa lagu xusay qur-aanka degidiisa marka laga hadlayeyna addoonnimadaa lagu xusay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi alxamdu lilaahi aladii anzala alkitaaba calaa cabdihi waxyiga lagu dejiyey haddii la sheegayay fa awxaa ilaa cabdihi markii nabiga salaatuleylka uu tukanayo wa annahu lamaa qaama cabdullaahi idan ammaan noocii ugu dambeeyey wey maxaa jira waa qirid uu eebba u qiray rasuulka addoonnimadii loo umay inuu ka soo baxo wailaa cabdinimo looguma yeeleen kolka cabduhu addoon eebba wey wa rasuuluhu haddana addoonnimadii kitaala ula jirta mid la diray wey yaa loo diray uu idhay qul yaa ayuhannaasu inii rasuulullaahi ilaykum jamiican haddaad moodid carab iyo quraysh iyo jasiirada aada u aanaysid iimaankaagii waa dhaawacmay qul yaa ayuhannaas inii rasuulullaahi ilaykum jamiican wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan wa arsalnaaka linnaasi rasuulan walyuti ha uu sameeyo ila nnaasi dadka maa wixii uu uxibu jecel yahay an yu'ta in loo sameeyo ilayhi isaga rafaatan hayacfuwa muslimkii waa inuu cafiyo can sallatihi muslimka kale imbirxasadiisa maxsuub maaha nabina maaha malagna maaha idan kolkii gafkaaga yimaado kacab an yacfuwa inuu cafiyo can walaalkiisa muslimka simbirraxadiisa fayastur inuu dadoo qariyo min cawratihi saliilihi oo haddaad aragtid isagoo bani aadam noqday gafaya wuxuu yeelaya qari waa la yatasamac waa inuusan dhegta ku taagin ilaa xadiidin war yufiihi uu ka qarinayo war uusan jeclayn inaad ogaatid uu afka dhuudhuubaya haddaad helasid adigana ka durub adiga naftaadana ka durub ee see lagaaga qariyey inaad sii dhibaatiyo dagaal abuursid adiga sidii adigoo alkun lagaa qaado kale waxaad ka qarinaysa waa macay kaa qariya danugob marka waa laa yatasama waa inuusan dhega dhegaynin oo uusan dhegta raaricinin ilaa xadiidin waruu dheg raaricinin u yukfiihi muslimka qarinayo canhu walaalkiisa biqowlihi tacaala aw daliila xafu cafi baa nabiga lagu yihi canhum dadka cafi wasfax xumahooda ka ilaabo ka jeesto waxaadna ogaataa in allaha eeba weyne yuxibu wuxuu eeba jecel yahay almuxsini dadka daacada ayuu jecel yahay xisaanka waasi jibriil uu nabiga weydiiyey calayhim asalaam oo uu yihi jibriil baa su-aasha lahaa akhbirnii canilixsaan subanaa muxuu ku fasiray an tacbudallah kaanaka tara fain lam takun tara fainahu yara idan xisaanka waxaa wey daacadnimo oo cibaada eebba aad samaynayso aad u samaysad kuna talagashid inuu eebba ku eegayo dadka muxsiniintaa qur-aanka marar badan baa waxaa ku yimid kamaa fii aakhiri suurati naxli in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun kadalika fii aakhiri suurati alcankabuut waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wain allaha la maca almuxsiniin kolkaad muxsin noqotid baa ku taageeraya xaqa ku waafajinaya ku hayidaya kula jiraya meeshaana waa kan yuxibu lmuxsiniin wuxuu eebba jecel yahay salad qudratu awoodiisa eebbe baa waxa walba ka weyn uu yidhi faman qofka cafa faman cufiyo qofkii loo cafiyey lahu akhiihi walaalkiis dhiigiisa sayuu looga cafiyey facala alcaafi ka u cafiyey korkiisa waxaa itifaacun raacid bilmacruuf uu diyadii wanaagu raaco wa cala almacfuwi canhu ka la cafiyey korkiisa waxaa adaa-un gudasho ilayhi kii u cafiyey diyadii bilixsaani wanaag loogu gudo ayadu yaabay leeda maxaani badanoo fiqiya baan laga fahmayo waxaa weeye qof baa qof dilay laba muslim hadday ahaayeen asuu dilku khada ahaa walaalnimadii iimaanka inama almu'minuuna ikhwa iyo almuslimu akhulmuslim inaan jilkaa walaalnimadii goynin kow ka qaado ayada cibaarada faman cufiya lahu min akhiihi baa layihi idan hadduusan qofkaan dilka banaysanin amdina wax u dirin ee khata baabuur baa ka derderay taasoo kale hadduu dilku khata yahay walaalnimadi ma dhimanin wax weli kolkaasaa kii la dilay iyo kii dilay laba walaalaha eebba ka dhigay faman ufiya kii wax dilay lahu isagii wax dilay min akhiihi kii la dilay walaalkiisii u dilay dhiiggiisii baa wax loo dhacfiyey hadii waxid laba ninkan la dilay toban wiil buu dhalay tobankii wiil mid kamida ah, yaa yihi aniga kisaas ma rabo ciddiyaan haba qofkan muslimkaee qofkaa dilay wuxuu dilkiisii karayaa male sagaalkii kale qasban canhu waa in la afya xaggaynu ka qaadanay kelimatu say faman cufiya lahu min akhiihi shay-un tobankii haddii kan waxafiyey bilmacruuf weeba yiri markuu bakray ilaaha ki badbaadiyey waa iska dhintay kii waxta e e ka adin kii la darayna waa noolaa marka wuu cafiyey wuxuu dhakarkan wixii diya aan lahaa iska cafiyey markaa laba wiil oo ay labadooda dhaleen kii wax dakray iyo kii la dakray baa dugsi qur-aan dhigata kana qur-aanku yaqaana cilmigiibuu u yimaadaa kama soo dhaxa kiise kiibuu ka soo dhaxa kale ninkii dakray canugiisa oo agoona intuu ka soo dhaco oo madaxa u salaax oo slaaxa u mariyo yuu ka gadaalkiisa u yimaadaa diinkii yaqiinay maxaad u yeeli baa la yidhi faman cafaa oo aslaxan raadinayo ninkii nabarkii ku dhuftay waa dhintay aslaxadii canugiisaan siinayaa buu yidhi sifadeed waxaan raba abaalgudkayga inaan eebbo ku yeesho faman cafa oo aslaxa maxaa ka dambeeya fa abaalgudkiisa cala allaahi marka abaalgudkaagu eebba qabo eeba maxaad ka malaynaysa ma malaynaysa deeqdiisa iyo karamkiisa iyo wuxuu bixiyo wax maskaxdaada iyo maankaaga ka weyn hadduu kugu daro dadkii la yidhi walaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyunin jazaa bimaa kaanu yacmaluun addoomihii saalixiinta ahaa ees eebba yidhi waxaan u darbay cidba uma warhay aniga unbaa og haddii kuwii lagugu daro faman cafa qofka cafiya can daalimihi kii dulmay ayuu cafiyey haddana waa aslax xiriirkii u dhexeeyey ayuu wanaajiyey fa ajruhu abaalgudkiisa cala allaahi eebba weyne korkiibuu ahaaday abaalgudka laa calaa hayrihi malag wax loogu dhiibima axad kaliyu abaalgudimaa eebba weynaa qaba abaalgudkiisa wa qawlih eebba weyne hadalkiina waa u wuu yihi walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum aayaddan waa taqaanaa fii suurati nuur wey waxay ka hadlaysay umuna caaisha radia allahu canha waa la hedala yahay nabigeed maxamed yahay beriya sidii qur-aanku uu ku tilmaamay weligeed qalbigeeda sinaysaba ayaan ku dhicin ina aladiina yarmuuna muxsanaati haafila ayaa waa markii la hafray asiibdar mistax ibni asaasa nin la yiha oo saxaabi jaliil oo quraysh oo aban wa umman bani haashima ayaa abuubakar ay ilmahafreed ahaayeen marka faqiir buu abuubakarna maalqabeen kolka misbax iyo hooyadii oy hooyaduna abuubakar habaryaro misbaxna ilmahafreed leeyahay labadaba abubakar baa masruufa oy gurigiisii joogaan misax wuxuu ka qayb galay dadka xaysha xamed abubakar waa kuulaaday ma ninkaanu walaalaha ahayn een ilmaabeedka ahayn een isagi iyo hooyadiiba aniga hayay gabadhu adeerka u ahaa iyo hilbeedii wax ka cunay wallahi laa unfiqu ala misbax misbax inaan baad iyo biyo dambe siinaynin abubakar baa dhaafay ayadiibaas walaa yaatali ulu lfadli minkum waasacati an yuutuu uli lqurba waalmasaakiin waalmuhaajiriin fii sabiili illah walyaxfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir lah lakum masxana waa la ammaanay abubakarna waa la ammaanay markaasaa la yihi alaa tuxibuuna an yakfir illahu lakum adiga gabkaad cawiya maalin galayso ilaah inuu ku dhaafo ma rabtaa waa rabow abubakar baa yihi bale ana uxibu yaa rabbi haddaad rabto in lagu dhaafo adna u dhaafkan walaalkaa ee ifduufay shaydaanka midaxaabiyey u dhaaf ah abubakar waa kafaare guta nasaxna nafaqadiisii buu siiyey oo yihi weliga intaan noolahay haddaan ka gooyow laga goyn maayo walyacfu ha cafiyeen walyasbaxuu ha ka jeesteen alaa tuxibuuna sooma rabtaan an yakfir allaahu in aabba idiin dhaafo lakum idinka haddaad dhaafid rabtid adna inta kuu gaftay u dhaaf sayajziihim wasfahum ina xakiiman caliim wa qowlihi tacaala ila hadalkiina waa u deli ina aladiina dad yuxibuuna jacay an tashiica alfaaxisha xuma inay baahdo fi ladiina dad dhexdood ku baahdo aamanuu xaqa rumeeyey lahum waxay leeyihiin cadaabu naar aliimun laxabisha fi dunyaa adduunyada gudaheeda iyo walaakhira labadaba la ayaa kii wey oo ku soo kolka haddaad jeceshahay in beli iyo baas dabsi iyo dagaal xume iyo zino fujuur iyo fisqi inay muslimiinta ku baahaan ka jir waciidkaan maxabo keliya dow qalbiga waxaad ka jeclaatay in dadka beliya baas ay ku dhacaan ina aladiina dadka yuxibuuna jecel an tashiica alfaaxisha eeda inay faaftiyo zino fi ladiina dad dhexdooda ku faafto amanu xaqa rumeeyey lahum waxay leeyihiin cadaabun naar aliimun lacabisa fi dunya adduunyada gudaheeda iyo walaakhira bay labadaba ku leeyihin waliqowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi masad allaahu eeba ma kordhiyo cabdan adoon bicafwin yacfu baa meeshan ku tahay bicafwin bisababi cafwin ama addoonkaasoo yacfu wixii laga haleeyo cafiya eeba uma kordhiyo ilaa cizan maana oo gaar baa cafiga dulligooda haddaad qofkii wax ka haleeyaba aad tidhahda cafawtuka liwaji illaahi tacaala markaa waxaa dulliha ah, oon harsan karin baad noqonaysaa mama xaaraama ay soomaalidu leedahay waxay yidhahdaan qofkii farta ku saara shantaa la saara waayahay adigana shan farood baa saarta isna mid buu ku saaray shanta mid mid u dhig afartii kale soo xisaab ku taallama ma ogola qur-aanku in qofkii far ku saara shan la saare labuu ogol yahay qofkii ku gafa cafi haddaadan cafinaynin fartuu ku saaray saar meelo badan oo qur-aan kariimkaa ah kamida ayaa tilmaamaysa kamaa fii suurati albaqara faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimithli ictadaa calaykum kelimatu masal lagama tegin bimihli ma ctada calaykum wa fii suurati suura wajazaau sayiatin sayiatun mihluhaa inti in la mis wa fii suurati nacli wain caaqabtum facaaqibuu bimihli maa cuqubtum bi wa fii ciddati suwar dhowr suura waxaa ku timid waman jaa bisayiati falaa yujza ilaa milah idan haddaadan wax xafinaynin oo faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allaahi haddaadan rabin jasahaaga intii keliyeeda faraa lagu saaray faraad xaqu leeda mid labaad kuma dari kartid haddii kale culayskeed adaa u diyaar garoobay aduu ku yaalla afartan farood aday ku taal majhada allaahu eebba weyne ma kordhiyo cabdan addoon bicafwin bisababi cafin inuu wax sababteed ilaa xizan saradiya kor noqosho maahaane wax kale uguma siyaadiyo waa qawli nabiga qowlkiisii markii loo fasirayey khudi ilcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin ayaa waxaa lagu yihi waa an tacfuwa waa inaad cafisid amaan qof xaggi salamaka ku gardaraysan waa qawli nabiga qowlkiisa uu yidhi laa yasturu cabdun addoon ma qariyo oo ma dedo cabdan addoon kale fi dunyaa adduunyada ceeb uu leeyahay intuu ogaado uma qariyo ilaa hatuu qariyo satarahu llaahu kii wax qariyey eebba astura yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda wa qowlihi nabiga hadalkiisiina waa u daliil uu yihi nabiga yaa macshar munaafiqiintu la hadlaya yaa macshara man dad kulankood hooy aamana bilisaani dadkiina carabka wax ka rumeeyayo oo walam yadkhul iliimaanu uusan weli gelin fii qalbihi laabtiisa uusan gelinow laa takhtaabu lmuslimiin muslimiinta xamanina walaa tatabicuu hafafaadhigina cawraatihim dhaliilahooda fa inahu arrinka wuxuu yahay man qof yatabic raaca cawrata akhiihi walaalkii dhaliilkiisa almuslim ee muslimkaa yatabic illaahu eebbaweynaa raaca cawratahu ceebihiisa haddana yafdaxu waa ceebeeya walow kaana haba noqdo fii jawfi beytihi caqalkiisa uurkiisaba ha jooge waa la habaynayo oo haddaadan adiguba wax qarin aqoonin adna wax kuu qarinay yaa macshara man dad kulankood hoy amana bilisaanihi carabka uu wax ka rumeeyo oo walam yadkhul iliimaanu isan weliba gelinow fi qalbihi naartiisa gudaheeda laa takhtaabu lmuslimiin muslimiinta axamanina walaa tattabicu haracraacina cawraatihim dhalliishooda fa inahu arrinka waxaa wey man yatabic qofka raaca xawrata akhiihi lmuslim walaalkiisa muslimka ceebkiisa qofka raaca yattabicu illah eebbaweynaan raaca xawratahu ceebihiisa yafdaxu waanu ceebeeya walow kaana haba ahaado bijawfi beytii aqalkiisa uurkiisa haba ku sugnaaday wa qowlih nabiga hadalkiisiina waa u daliil man istamac qofka dhegta ku xada likhabari qowmi dad warkood wahum iyaguna ay lahu kan warka ka xaday kaarihuuna nacayaan in warka ka baaha ma raba gaar bay u baxeen hoos bay isugu sheegayeen mid baa ka dafay uqa kula horday kaa maxaa ku dhacaya suba waxaa la subaa fii udunayhi udunihi dhagta qiyaamo ciqaab ahaan waxaa looga subaa aalaanug maar la dhalaaliyey yowma alqiyaama qiyaamada maalintadeed man istamaaca qofka dhugsada bikhabari qowmi dad warkooda wahum iyaguna ay isaga kaarihuuna nacayaan suba waa la suba fii udunihi dhegtiisa alaanug maar dhalaashan yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedu kow iyo labaatan anyusaacidahu an yusaacida almuslimu muslimkii waa inuu gargaaro hu muslimka kale idaa xtaaja hadduu muslimku baahdo ilaa musaacadatihi gargaaridiisa hadduu u baahdo waan yashfaca waa inuu ergeeyo lahu muslimka biqadaa xaajatii dantiisa gudideedo waxbaa sikaa arrin baa ku adag markaa meelaha wax uga sakalsan yihiin hadaad weji iyo qiimi ku dhaantid inaad ergeyso wey oo midka kan dhiban adgarab gesid adiga marka shafaacada iyo ergadaa samaysay baad ma-juur in guul la gaaro shardi ma ah nabiga calayhi salaatu wasalaam saan oo kale goobuu u joogo kolkuu muxtaaj yimaad qof dhib qabaa imana asxaabta wuxuu dhihi jiray ishfacuu tu'taruu ninkaan dhibka qaba garab gala dantiisii la raadiye ajir baad helaysa ama dantii alla helo ama yaan la heli wamaxa qofkan yimid ee goobuu nabigii jooga yimid xilgiisa nabiguu fuula waxaan waa tababar iyo tarbiyow annaguna tababarayo na tarbiyeynayey wa ilaa qofkan yimid nebiga u yimid nebigaa mas-uulkii koobaad iyo kii u dambeeyeyba isagaa wax la qaban doona laakiin nebiga marwal ma joogayaa maya kolka marana markii qof goomoon yimaad la garab galoo la kacawe isfacu tujaru wa fi lkitaabi alcasiiz qur-aanka waxaa ku soo aroortay bi suurati man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minhaa qofkii ergeeya oo erge fiican ergeeya ergadaa uu ergeeya ajri buu helaya ama ha la gaaro danti ama yaan la gaari waa yashfaca inuu ergeeyo lahu muslimka uu ergeeyo fii qadaa'i xaajatihi muslimka dantiisa dantaas gudideeda waa inuu ula ergeeyo in kaana hadduu yahay kan muslima yaqdiru mid awooda calaa daalika ergeyntaa korkeeda mid la maqlaaya oo qowliya qiimi leh hadduu yahay inuu walaalkii garabgalow biqowlihi tacaalaana waa uu daliil uu eebba yidhi watacawanu isgacansiiya cala albiri samafal korkii iyo wataqwa alla ka cabsi waxa wanaaggaa fulintooda iyo waxa xun iska qabashadooda wataqwo taqwadu waa iska qabashada xunaha la qabanayo birigana waa fulinta wanaagga la isla fulinayo kolka wanaagga fulintiisa dacan iyo gargaar isku siiya xumaha iska qabashadooda sidoo kale watacaawanu isgargaara cala albiri samafal iyo wataqwa alla ka cabsiw oo waxay muslimiinta isu geli karaan inay isu galaan marar bay khuraafiyaalku kolkii la yihaa istikaasada istixaanada ilaha lagu koobo ma yidhaahdaan oso qof iyo isima oran karo wixii muslim isu tari karo biiyo baadisi waatan waa lagu faray qofkaan muslimkaa waxaad u qaban kartid inaad u qabatid waa lagu faray laakiin ma oranaysa ama ha dhinta ama ha noolaade cimriisi haniya wiilisi caafimaadiisi cirka roob ka keen dhulka cunto ka keen hawsha ilaah baa shaqadiis ma laakiin waraabi gabartaadaysi dayn hawa meelaan baryaysi baabuurkaan isaa daynisi imarti geli wixii uu karo tacaawun baa magaceeda layihi istikaasana maaha istixaanana maaha tacaawun qur-aankii bayna ku soo aroortay watacaawanuu cala albiri wataqwa kolka si laysugu qataan xaqii oo loo banaysa xaaraamtii xaqii eebana addooma loo siiyo bay kuleeyihiin otooma dhihi karo biyo isii kadaa iya qofka biyo haysteenno biyo isii laakiin mid dhintay ma biyo haysta markaad ka duooyeysa mid dhintay ood leedahay cirka roobka keen caafimaadkeen aw awow aw hebelo sheekh hebelo halkaa waxaa la diidayo idan tani inay muslimiinta isgargaaraan oo waxay isu geli karaan isu gargaaraan isuna galaan waana ku ammaanan yihiin abaalweyna waa ku leeyihiin watacaawanuu isgargaara cala albiri samafal korkii wataqwa alla ka cabsi wa qawli eebaweyne hadalkiina waa u daliil subxaana nasahnaa wuu yihi man qofka yashfaa ergeeya shafaacatan ergeyn xasanatan wanaagsan oo laba qof oy wax ka dhexeeyaan aad kala dabqaado nabadoodii midkaan wax doonayey baad wax la raadisay kaasaad wax kala raadisay kolkasta faaxasana ayaa la yihaa yaa kuun waxaa ahaanaya lahu ka shafaaco qaaday nasiibun qayr iyo ajri weyn minhaa min ajliha shafaacadu adduunka ku sameeyey darteed buu abaalgud weyn ee ba-agti uga helaya ama adduunkaba waxaa soo aroortay ka sugnaa inuu yidhi wallaahu bicawni alcabdi maadaama alcabdu bicawni akhiihi adiga markaad qof muslima dantiisa la qabanayso adigana dantaadii eebaa qabanaya nabigaa sheegay waxyi min asamaa'i wey wallaahu fii cawni alcabdi maadaama alcabdu fii cawni akhiihi lmuslim ma yashfac qofka akhyaareeya shafaacatan akhyaareen xasanatan wanaagsan yakun waxa uu ahaanaya lahu isaga nasiibun qeyb weyn minhaa shafaacadii wa qowli rasuul hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man nafasa qofka fayda can mu'minin eebba mid rumeeye xaggii kurbatan dhibaato ka fayda min kurabi dunya adduunyada dhibaatooyinkooda kamida nafasa allaahu allaa fayda canhu kii dhibaatada fayday kurbatan midbaa alla ka fayda min kurabi yowmi alqiyaama qiyaamada maalinteeda dhibaatooyinkeeda kamida kolka waad ogtahay maanta adduunyada marka la joogo dhibkii kaa hor yimaadaba inuu xalli yeeshaa laga yaabo laakiin aakhare dhibaatadeeda yaa kula xallinayo maxaa gacan ku jira yaa itaaliya awoodayo kolka maalinkaas adu minka miiqan tahay eed gargaar u baahan tahay ma adigana kurba lagaa faydaya ma nafasa qofka fayda can mu'min mid eebba rumeeye xaggii kurbatan dhibaato ka fayda waxay rabtaba ha noqoto isaga ooman madbateer biyaasiisi nabad iyo canow min kurabi dunya adduunyada shidooyinkeeda kamida nafasa allaahu baa ka fayda anhu xaggiisa kurbatan dhibaato min kurabi yowmi alqiyaama qiyaamada maalinteeda dhibaatooyinkeeda kamida waman yasara qofka fudaydiya calaa mucsirin mid saboole korkii yasar allaahu eebbaa u fudaydiya caleyhi korkiisa fi dunyaa adduunyada iyo walaakhira labada mid saboole in waxay tidhin baydayn kaa gashay waad isahashay dabay noqon karta haddaad muddadii u dheerayso waa taysiir haddaad daynkii wax ka ridana waa taysiir haddaad xafisoo tira war waxayga allaan aakhare ka doonanaya orod meeshaad ka baxaysa kaba yaasala wa fi lkitaabi alxafiis waxaa qur-aanka ku soo aroortay fii suurati albaqara wain kaana duu cusratin ninkaad wax ku leedahay waxba uma madowya fanadiratun ilaa maysaratin intay wax uga fudaadaan inaad sugto yaa kugu waajiba maxaa ka fiican wa an tasadaquu khayru lakum wax hadduu waaye maxaad ka daba joogtaa adigana waxaagii meelaha ka doono kuwaana udidhig maalin aada liidato oo qiyaamaad u baxsan doontaa waman yasala qofka fudaydiya calaa mucsirin mid wax waayey korkii u fudaydiya oo wax ka rida oo muddada wax ugu dara oo mudaalabadii iyo canaantii ka sahla yasara allaahu ilaabaa u fudaydiya caleyhi korkiisa fi dunyaa howlaha isaga ku culus baa loo fudaydinaya walaakhira maalinta qiyaamana waa loo fudaydinaya waman satara qofka qariya musliman qof muslima ceebtii satarahullah eebbaa qariya fi dunyaa baa ceebihiisa loogu qariya walaakhira aakhirana waa loogu qariya wallaahu eebba weyne fii cawni addoon gargaarkiisa yuu eebba ku sugan yahay maa kaana alcabdi intuu addoonka ahaanayo bicawni akhiihi walaalkiisa muslimka gargaarkiisa gudihiisa wey wa qawli nabiga hadalkiisiina waa uu daliil caleyhi nabiga korkiisa asalaam nabadgelyo ha ahaatee asxaabta uu ku dhihi jiray isfacu akhyaareeyo qofkan garab gala tujaru waa laydin abaal marinaya intaa markuu nabiga yihaa wayaqdi ee baabagudi jiray calaa lisaani nabiyihi eebbaweyne nebigiisa carabkiisa korkiisa maasaa wixii eebba doono isfacu tujaru hadduu nebigaba yiraa carabkiisaa la saarnaa xalaal cunuu ah maxsuum buu ah dantiiba waa gudmi jirtay wayaqdi llaahu eebbaweyne waa gudi jiray calaa lisaani nebiyihi eebbaweyne nebigiisa carabkiisa korkiisa maasha wixii uu eebba rabo saaxiba nabiga carabkiisa ku gudi jiray oo wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabiga ku hadlo wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku hadlo waa gudmi jireen wayaqdi laahu eebbaweyne waa gudi jiray calaa lisaan nabiyihi maasha wuxuu doonow laba laba iyo labaatan waxay ugu dambaysaa xuquuqdii muslimiinta ka dhacay an yuciidahu waa inuu muslimka muslimka badbaadiyo ida istacaada billah hadduu eebba ku magangalo yihaa hal ii gargaaro in la magangeliyo an yuciida almuslimu muslimkii waa inuu badbaadiyo hu muslimka kale ida istacaada hadduu muslimka muslimka kale ka dalbo magangeliyo bilaahi eebba u ku magangalo wa an yuctiya muslimkii waa inuu siiyo hu muslimkii kale idaa sa'alahu hadduu tuugo lilaahi eebba weyne ku tugo wa an yukaafiahu waa inuu muslimka muslimka uu u abaalgudo calaa macruufihi wanaagu u sameeyey oo kolkii qof muslima uu wanaag kuu sameeyo inaad u abaalgudid wey haddaad ka gaari weydo isagaa kaa ladan waxaad uga abaalgudid ma haysid aw yadcuwa lahu waa inuu u duceeyo haddaad tilaahid jazaaka haddaad tilaahid wuxuu kuu galay ka weyn baad u gashay limaada waxa weeye wuxuu kuu galay adiga ees kuu taray awood bashar bay ahay adigana intaad isxaji gelisay adeeba ku wareejisay oo tiri qofyow ixsaanka iyo abaalkaad ii gashay aniga ma gudi karo ilaah baan kugu wareejinaya jasaaka allahu khayr idan jasaaka allahu khayr waa ka qiimi badan wuxuu sameeyo o dhan wa an waa inuu abaalgudo calaa macruufihi wanaagiisii korkiisa uu aga abaalgudo aw yadcuwa lahu waa inuu u duceeyo wadaalika arrinka liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man istacaadakum qofkii idin magangelyo weydiiya bilaahi eeba magaci idinku weydiiya faaciiduuhu magangeliy oo wuxuu ka baqanayo wuxuu yahayba adiga hadduu ka carraayey iyo hadduu keyrkaa ka carraayey ka waman sa'alakum qofka idin tuugo bilaahi eebbaweyne magaciisa idinku tuugana faaxsuuhu siiya yaan kaas la qadinin faman daxaakum qofka idin yeela oo ku yihaah weliimo iyo aroos baan qaba oo kuu soo digaana faajiibuuhu ajiiba u taga waman sanaca qofka sameeya ilaykum idinka macruufan wanaagna fakaafi-uuhu u abaalguda fain lam tajiduu haddaydaan helin maa tukaafi waxaad ugu abaalguddaan bihi isaga fadcuu lahu u duceeya xataa tarow ilaa aad ka aragtaan annakum idinka qad kaafa'tumuuhu inaad abaalmarisay yaabuu xadiidku leeyahy tacaaliim fara badan ayaa lagu sheegay fakrada ugu horeysa man istacaadakum billah faaciiduuh qofka hadduu magangelyo ku weydiisto adigu kaa baqayey ama keyrkaabuu ka baqayey ilaah magicii yuu kugu magangalay waxba kala hay a ku fiican tahay soomaaliya taa qofka magan gala ay isugu dhintaan laakiin hadda way iska dhaaf kii wax magan galay ku magan gala xabad ku dhufanay marka bal islaamnimadaayo gobannimadii iyo dhaqankii soomaalina waa tageen waxa la yahay maanta lama xayawaan muftari mid la eryanayaa ku imaanaya kolka adiga wajiga kaga dhufanay waa ree hebel hadduu kolkuugu soo cararay ree hebelkiisa maxaa kaa galay man istacalakum billah ilaa qofka idinku magangala faa-iduuhu magangeliya waman sa'alakum billah qof baahan baa kuu yimid magacii eeb wax kugu weydiistay waman sa'alakum qofka idintuuga bilaahi eebaweyne magicii idinku tuugaana faacduuhu wuxuu idinka tuugay amaad u heli kartaan siiya waman dacaakum qofka ku tixgeliyey ee ku yeeday ee maxabo uu kuu qabo ku yidhi waxoogaa umuuraan qaba icimo inaad tagta wey waman dacaakum qofka idin wacaana faajiibuuhu dacwadiisii aqbala waman sanaca qofka sameeyaana ilaykum idinka macruufan wanaag fakaafiuuhu u abaalguda wa fi lkitaabi alcasiiz qur-aanka waxaa ku soo aroosay fii suurati araxmaan hal jazaau lixsaani ila alxsaan haddii wanaag lagu sameeyey wanaag waxaa u jazaa macruufan qofka wanaag idiin sameeya fakaafiuuhu abaalmariya waa weyda waxaad ku abaalmarisid alla ku wareeji allan wax waayeynin fain lam tajiduu haddaydaan helin maa tukaafi'uunahu waxaad ku abaalmarisaan muslimka bihi isaga fadcuu lahu muslimkii u duceeya hataa tarow ilaa aad ka aragtaan annakum idinka qad kaafa'tumuuhu inaad u abaalgudew wallaahu aclam abada xaajiga wuxuu weydiinayo ma huwa alislaamu buu yihi waman huwa almuslimu islaam maxaa la yidhaahdaa yaasi muslima jawaabtu waa sahlan tahay waxaan ku jawaabaynaa jawaabtii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ugu jawaabay malaku jibriil markuu mar yihi akhbirnii can ilislaam malaku jibriil baa nabi maxamed ku yihi alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila allahu wa ana muxamadan rasuulullah watuqiimu salaa watuuti zakaa watasuumu ramadaan wataxuju lbeyta in istataa ilayhi sabiila maa huwa alislaamu jawaabteedii waxaa wey alislaamu shantaas qeybta labaad ee su-aasha waman huwa almuslimu yaa muslimana waxaan ku jawaabaynaa xadiidkii nabiga uu yihi almuslim man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi waa soo mara waa qofka kelimatu muslim ism faacil wey waa sifa muxuu ku sifoobay shantii aynu tilmaanu ku sifoobay shahaadadii buu qiray salaadii buu tukaday wuu soomay wuu xajiyey sakadii buu bixiyey muslim waa hogaansamay way isdhiibay tacaaliimtii eebe ayuu intuu rumeeyey oo ogaaday yuu ku dhaqmay waa kaamuus wixii taxaaliimaha ay diintu sheegtay ee eebba ka yimid ee rasuulkana soo gaarsiiyey ayuu rumeeyey oo bartay oo ku dhaqmay muslimna wa la been in warqad waxa ku yaala teesari waa muslim ku yaal iqaamadii muslim baa ku taa waxaasi waxay tahay lama kolka man huwa almuslimu qofkii isdhiiba eebba u hoggaansama ayaa muslima ay muslimiintuna shartiisa ka nabadgalaan su-aasha labaad waxaa wey waman huwa almu'minu waman huwa almuslim yaa mu'mina yaase muslima halaahatun ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca mushrik iyo kaafir mu'min iyo muslim faqiir iyo miskiin hadday kulmaan oo isku meel lagu waa la kala duwaayey mid haddii la sheegas kii kale waa ku dhex jira waa garateen sooma idaftaraqa markay kala tagaan oo mid la sheego maca waa kulmeen oo mu'minka aada sheegi waa muslim muslimkaad sheegina waa mu'min laakiin haddii meel la isugu keeno qaalat ilacraabu aamanaa qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna aa keenay waa kala qaadeen mushrik haddii la yihaah oo mushrik la sheego kaafir waaye haddii kaafir la yidhaahna mushrik weye haddii la kulmiyana midlu qowlihi tacaala lam yakun iladiina kafaruu min ahlilkitaab waalmushrikiin saan oo kale markii laysugu keeno waa kala qaaday kadalika alfaqiir waalmiskiin faqiir haddii la yihaah miskiinna waa faqiir haddii miskiin la yihaah miskiinna waa faqiir haddii laysu keeno kamaa fii qowlihi tacaala inama lilfuqaraa waalmasaakiin waa kaa burkeen teen yeelaynaa godka waxaan yeelaynaa su-aasha mu'min iyo muslim bay ku timid mu'min waxaan leenahay markii isku meel lagu sheego acmaalulquluubi xibnaha maa aliimaan markuu akhbirnii can iliimaan uu malaku jibriil nabi maxamed weydiiyey aliimaanu an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri waalqadaa'i waalqadari khayrihi wa sharihi min allah inta axmaalulquluub wey ilaah la rumeeyo malaa'ig la rumeeyo iimaankii waa ka mu'minna waa qofkii intaa sameeyey muslimna waa kuma waa kii jawaa ka hogaansa kuwa ka hor uu marka haddii labadoodii